dana waxa waaye lugtooda qabka jiri waana junuubtay waa junuubtay nafci waa buraa maxaa yeele maku buraa maxaa kuwujuwa inu haweysa tagti inaad haweysaga aa kuwujuweysaa masaxma tahay macnaha maxaa la aad rabaa marka os rabaa kubaaha laweyna asdhaqo haweysii waay hooya asdhaqa maanahay markaasi وaaa maas ahay wy keliya lmaay wy keliya maia korkadiasooladi gacanta soo mata dhadi mada mataxati aaaasaamidtahay hadii kasanaadna umidada ay jabana halaasba soo gaaro oo masaxeysi janaabada yani loo masaxeynin iyo ijaaratu nijaasa xaajiya waa naafki xaagoo ku dhacay midkaasaa ku dhacay haddii misaanka igaartana samiye waa ciidan dadkii la bisnaay yani asxirnaay oo uwajiri oo hubta uu jiraa mijaadka gaarti mijaanka igaarta maxaa la rabaa da hubkii mijaadka waa lagudigaa mijaasaysan yani mijaasaysan maaa salaata imaan sahaysa وليس هذا الزيت هذا بعدي وكل مرض له يعني أتفكر بالكتاب لكن هذه الكافي هذه تقائد بعد مريان مزيدايان عيلا وعلى مثبت وأنت الشابي مثل ذات بالله ويسير الله ما أسعي الغوفة أولي من بدك بذاتي أفضل ساعة بالساعة من السواك يوم الساعة ما خلاص بذي الله ويسير markii qofka lasoo gaalo waa lasoo gaalo waa masaxiy ilaa muddada ay tahay alaamaadka marka alla ku jiraayeysaa hadii taagitid hadii u xaartid waxma diidaayaan diidaayaan inta ومن نزع وهو بدون المسح غسل قدميه ومن نزعني في السيرة في السيرة أو صفة صفة في السيرة nasiifiasiiyo mudada dhexdooda qusinka asiiyo amase axadkooda asiiyo amase waa lawadaciidi amase lamadoodaa baxeen iyaga isabaceen ilaaxayse lamaski waa daciifeen yani suu socdee daciife iyagaa sabaceen kasiibeen waa kasiibeen haddii saaci noqdaan kalahood ay siibmaan amase usuga siiyo usuga siiyo أخي السيو أخي السيو والحال هو رسولنا بطور المسح دور المسح والسجر ملكة السجرة دور المسح دور يعني اسمك مجرى دور المسح السجرة فسلق دميه lama yiiligood waa dhaqaa lama yihiid waa dhaqaa maxaa yeele duhurkooda waa buray doorumasi waa buray inta buraysna waa doorumasi marka buray markoodaa jiri maxaa asalka lugta asal waxa ahay dhaqila u ahay masaxna waas ahay bedelaadka ahay haddii xuunkii bedelka asjiiriye asal sidaa looga qaatay yaminkii camal waay tayamum waa tayamumkii biyaa heshay waalaasyaajabajadala bedel cala lmaa aheed haddii adiga biyo aragtid oo biyo waayo biyo waayo aheed kumasaxad gabagabaysatay habeenkii dukaynaa bi amadoo digta laga dhigo biyo aragti ah, halas gibbo gibbo waagutageysaa gaadiid qaadaysi saacamal la gibbo ahayd biyaha asal ahaay masaxana bedel waaye daqiiqaa bedel yani asal ahaa sideelaa hasiya waxyeeli kasiyaasiida hasiya looma kasiyaasiida kasoo dherimadda ku jiro dheerigii oo oo dherimadka ahaay maca duhri duhri duhri xufli askula bistay masalan xufkiyaas la duhri kaamili weysyaa burtay muddadii ay bilaalatmo markaasaas weysa qaatay ilaa وجهتقي مرتي انتي لها دخل يعني وصولها دخل هذا فيه الصورة بعد وصولها دخل وصول سجير الطوري ويستخابها يو قفتي السجير وكي مثلا قد يسيبك بعدي ويستخاب فقد يستخابي وصولها دخل leeyihiin jahannama dhexin waa ma tahay waa ma tahay hortiisa usoo waxaa ku jira mudatul markiyaa ku jira maskaasiin dhexinka hor mataxii yani lugaha madhaxin maftisaysiya ma tahay saas loo burihaayo kulliya ahaan ma jiraayo maxaa wajigaa dhexday damadaa gacmaa dhexday madahaa masaxday qoflaydina ka tagtay waa masaxatay adiga markaas waxaad ku jirtaa dhuhrul masi aad ku jirtaa dhuhrul masi aad ku jirtaa waa dhuhrul rufni kuma jirtid qofka loo aftiyo alaa haadi alxaal wax kalama hirini ilaa fii qadamiin wafii qowlin fadalama jamiica almasi masaxa dhamaas baa hirisa qowl aa wataa masaa markaasay yatawada-uu taaguusiisa quutii awisa walqabiyu kan xoogala ki horeeyi waayo faquula waxaa lidi yatawada-uu abuusiisaa abuusiisaa wataa abuusiisaa yani waa buri waa le maya sabiya ki hore aanu soo sheegni waaye maxay dhiirima siyaas ku jiri dariiqasku kuma jirin xaaladaa iskasiihu oo qofki qadimaha orimiya asmasaxo ma buraayo qola leehadaa bura qolkaa daciif waaye waliya tanhora waaye hadii taa ijaama dalika waay hadda waxaa lagoya marta mutasiiri min karta waxaa waaye waxaa la wadaa marki soo mudiisa jiro soo weysiisan yani qasi waa la dhimar weysiya labada mid waa dhahay bacdi waa gaska dan ama gaska dad islaan oo ibadooda bilaaweysa gaskiimu kala laabigulgufas yahay markaasi kabacdi rasuuliyada kasta markaa wala tahay malmeeyahay عيني بهذا بهذا بصحة أصبح فاستجد بدور المسح ما هي دور كامل المخاطب هنا أصلا بدور كامل المخاطب هنا بدور كامل الصفات أي وحي لا ده نفس الصف ما تكتب الأطراويس والسيبي هذا الوهويس خاتم وكذا وهويس خاتم بعد يهدف بعد يهدف تحت وعسليها دخل مثلها مثلا وأغسطي ها hadda waa jirta brinta dabra dadkaa bilaa awa dalbadkaas bilaaba bila mascadka bilaabay mascadka bilaa mudadiisii yani bilxadaf meeno min timaam xadaf as bilaabay ila mascadki waa gaski atana waa gaski midasi waxdhahay naftaas gaski waa kuweyfeysi weyfa kaamila ku gaski hadda waxdhahay doowa ku dhimal ahaayo dhooliis marka dhehday masni waayo لا ضر الغفل معها فلله يعني توقع وهده في قدمين قدمين باب يعني تهدي غفل مخوف في مقصد وفي قول بدل جميع المطية فيها قول مفتوح أقل في فضلات قول لها وضوءه يعني يعني حتى صافية يتوضأ ويوتي الساء وقيل أي توضأ ويكفها ما ضعيف واي أولك في تجمد السادات haddaw gooska fadaasha haddii goosanin wajahda fi limaan tabasul fi limaan xukunka si arkan takiwa macna subxaan allah baabu baabu aad u jiray baabu mujibaati lgusl inta oo yani haweesta waajibisu haafisi waaye ama se baabu lgusli inta muujibaat lgusli inta habeenka waajibiso haadaa kan maxaa lii maxalkii kan waaye haadaa kan maxaa lii maxalkii kan waaye maxalkii kan waaye maxalkiisii kan waaye sii fiki lgusline sidoo habeenka lahayn maxalkii intaan waaye hadda waxa waaye anfasirnaa maqaasida lamaad maqsadkii lamaad oo maqaasida dahaara dahaarada maqsadyaalkeedii maqsadkeeda lamaad qasdiga lamaad maqasida dahaara waxaa waaye cifli waayo macnaa kaas hadii lawejiyo olihilaa maqsad lisaani maxaa la yihaha oo maqaasida dahaara walciflu a leedahay cifli waayo sharci maxaa waaye liraa sharciga xasiisi luqada waa badan tahay sharciga xasiis waxawaaye ilaan almaai biyo oo la daadiyo la shubo calaa daahiri jamiic albedeni bedenka dhammaantiisii oo biyo luu shubo ayaa la yiraahaa basharan wasaca basharan wasacaran yani jirilba la gaadsi beliya loogu suwaleeda nuur iyo nuursan yahay macnuur waxay ka kooban tahay idane hadalkeedu wuxuu ku kooban yahay shan axkaam shan axkaam mawjidkiisii ariib istixaabiisii arkaankiisii sunankiisii mukrihaasii mawjibaadkii axkaami mawjibihi inta axkaamta oo wawjudeysahawaaye fardhigii daruurdiisii waxay kusugan yihiin arkaantiisii sunan lgusli makruuhaat lgusli muujibaat lgusli kuwa badan insha allah kuwa dhigankaadhigiin marka gusliga wuxuu ahaan maxaa lilaali silaanu lmaayi cala shay mutlaqan fi macnihii shay korkiisii wax luu baabiyo ama isku soo daato mudlaq ahaan badanan badan kudaaya ku daadayaa ama kusunayaa oo gayrahu sharci xagii waxaa la yihaa cilaanuhu calaa jamiici calaa jamiici adooli badanka dhamaantiisii inuu ku daato oo ku submo inuu sin waajiba niyo u waajiba oo ugu submo la helo igu sinimeysi meydka qofdiisi ahaaday waxaa mid aan ahayn manduubkiisii qofkii cosleys arkali jiray mararkan waaxidaa maydka dhaqadiisii waxaa si loo sameeyaa hal malaha faacilka xaggiisii ah shalaa'id maksuusa ay leedahay shardiyaala oo ugaara ay leedahay haddii la helay waxaa waajibaa ah yani haweeska لفظ سبع مرات مركاسة بعدي وعلى مرزخي ميت ميهي بسغنان وحقود دليل وطاقة كثير بسغنان حديث بسغنان أثر الصحابة بسغنان مغلق معتبر وحقوم وقصود معتبر وصيرين وكمسغنان انسان وقال وحوالي الصية ثاني مغاسل طهارة وعلى هارة مقتديال teeda lamaad waaya maxaa yeelay waxaa wiisad uu akriy mamnuwaadi radi allahu tacaala canhu waxaasuu akri uu gadaan mariyey sadagta ayar wiisada wateeda badan sidii oo ziyaalati nijaasa gadaal la marsiiyo marsiiyo waasu gadaal marsiiyey lamadaan be iyo wudu ah yani zaat nijaasa waa isweriyiin taa badankoodi waa la ansaxaya macahaa waysdegii maca algusli waa ansaxaysaa waajib ou ahaay likuli salaatin adhigi salaad walba qaweesta wuxuu ahay waajibka u ahaay marka kabacdi waa haddana waa is aamuseen dadka culimada waa is aamuseen khasaais haadi اluma inay sihay ummadan maxamed khasaaiskeedii inuu kamid yahay waa aamuseen waxa uu dhawahaa khasaaiskeeda inuu ahaa waa uu arooray ina alcudla min aljamaaca min aljanabati xadiis kale in اlgusla min aljanaabati kaana macmuula bihi fi اjaahiliyati macmuula koolu dhakmaas ahay bihi qusligaa jaahiliyada figeedi waxaa kamid yahay min baqiyati diini ibrahim waismaaciil calayhim الsalaatu wasalaam kamaa baqiya minhu alxaj wاlnikaax wاlkalaam calayh sidii yani diin ibrahim waismaaciil u ahaay sidii magaciisii xajka iyo misaaxa qofka uu baaqi ahaayo calaa kuli xaal hadalada oo magaciisa lagu hadlaayo saddex qeybood aska koowanyahay awalka waxa waaye mujibaat taani waajibaadku waxaa waajib yahay xusliga waakii koowaad haddana waajibaadkiisa waakii lamaad istibxaa kelinkii waayo wujuubkiisa toori ma ahaa asaaba ahaa toor ahaa ma degdeg ma ahaa walow cala zani waayo ibnu cubaad iyaa lihin waa toor waayo bacdigoodii maalihin saarixa macnihi luqa ahaan sharci ahaan saarixa ma maxaa yeelay cibaarada dheer oo ukeela hadalka lagu hadlaayo de aada u badan iyagoo ikhtilaafa ku jira inuu masdar yahay inuu ismi masdar yahay wagayru dalika khilaaf ku jira baabu lgusli baabu ma dibaati lgusli kufriga wax wujuubiye baabkiis aadadhan maxalii macalkiisan waaye yuujibuhu muujib lgufli weys waxaa waajibiyaa waxaa waajibiyaa mowtun dhimowtu dhimataa waajibiyaa sakidii gufli macnaa sakid waxaa waajibiyaa mowtun waxaa waajibiya dhimataa waajibiyaa bimuslimin la dhaho kan walcaanooda waajibaysa ka ogoreeya mowt waayo min muslim hadii la musteeyo oo geyri sahiidin ama sahiidki ma la sheegin masiidka la dhintoo oo magaciisii oo sahiidina aan aan sahiid ahayn dhaqankiisa waajib waayo xeedin xeedaa waajibiyaa xeel alamaad xeed waaye maxaa yeelay leeqoykiisa u daliila taxtaaji lilnisaa fi maxiidi naaka dheeraada xeedkasii uga dheeraada iyo waxaa u daliila qabadkii bukhaari ku yimid xadiiskii bukhaari anahu sala allahu alayh wasalam haadi noocaasi bifaatima binti abi xubeyd إذا أقبلت الحيضة حيضة حتى أي سوسمات هدئ الصلاة صلاة يعني حتى حيض استغاب السوء حيض حيض فيه نادو على وضع هدئ الصلاة صلاة الصلاة تفل صلاة حديث يا إذا أدبرت حتى يجيسس الحيضة دي فاغتسلي وصلي بسوء في سبحات نفاسكي وايه nifaasku waxa waaye ceeb oo qaruuriya waaye usmeen duula ka dhigeen yani dhahay ka dhigeen iyo afaray ka dhihin sanay ka dhihin waxyaala aan ka bari doona insha allah waanay keeni doonaa nifaaqu nifaaq waaye wakadaa waxaa lamid ah wilaadatun almadi a lamid ah ilaa badalin ilaa waaa la dhalo waasaas waxaa lamid ah wilaadatun lamid qalis a lamid ah ilaa dalin ahaado ilaa belalin wayaalaan ahaad qaymadaasi aan qaymiin ba-aad silaasix manaa qabano maxaa yeele waxa la dhalaalo waxa waaye manicu guntan talo waaye sidii baahidka waxa waaye wayaan sii gaalib ahaan maka makamidna wayaan samamidna wayaan yani kamaqnaahayo oo looska soo baxaayo waaye sii qinaadina waaye aalibka maqaamkiisii yani maalajooji maqaam waalj ukhuna maqaam waalj salmaami waay maca alkhaariji am naftu waa ku afureysa cala ama ama gobol gacan ay soo wareegto ama lug ay soo bixiso wax lamid ah taasi cusbi kumeydiyahaayo haday soo noogtin afureyso bal yani waxaa loo doormaadiyaan azaazey inay hawaasato i inaa yani oo ayeesiisata loo doormaadiyaa waxkuu soo baxay waay waxaa oo wilaada walow xinjir ahaado walow mudqa saafiin a ahaato marba hadii waxaad ka baxaan waxbay waajiba bilaa balana soo baxo shanaad janaabatun janaaba waaye janaabatun janaaba waaye sudxuuna xajafatin asujunuu junuude sudxuuna xajafatin xajafada geligeedii askujunuude amase wataxsulu wacasiotaa yani janaabadii waxay ku xasishaa bidxuuli xajafatin uqadaro xajafadii baajadii jelideedii ku xasishaa oo amase qadrihaa yani bidukuuli xashafatin farjan ay gasho oo amase qadr qadrihaa hadalxashafati farjan farji ay gasho ay ku xasishaa farji oo galo ayu farjin oska ahaado وبخروج مني مني بحثادنا وأكو حكيليسا من طريقه يكتب بعضه طريق المعتاد أو العادل عاي wrkiisii hadda maxaa lii dawaatay calaama fiiha yani maanigii calaama yaleedaa oo saddex midan yucrafu waxaa lagu tasaa haluu yani maanigii bitadafuqihi geedgeedidiisii markuu soo baxaayo waxdoogoodaayo saxaaba bahay silamaad lada aluukasaa u amase ladasa bidci urafuu bikadbilaysin aluukasaan oo kufurigii bacdii furgilmanigii u amase rida cajiilin cajiilkii ficdiisa aluukasaa rabban xaalas yahay oo bayaadi doonin daafan has yahay calaam calaamaadkii saddex waaye inawlahaas markay soo baxaaya boodbooda inay macaansadani kaga soo baxaayaan iyo riix cajiibna u lahaado cajiib maxaa riixda unka riiqaan ila soomaalia waxay oo magaciisa burka iyo xaalkaas kuqasi maoo bogoda maa caja cajiib maxaa jirayn cajiib ay dhahay af carab waayo waa bidada oo bursi iyo biyaha laskasay bidadaa la kasay riixa nida xamar taasaa ah untaa magaco qobna cajiin war soomaali ahaan untaa magaco riix aa nidaa dadka kale waxay dhahaan yani cajiinay iska ahaayeen carbeed wadaan inta waay radban markaa ratib askeen fasamuuna jihata radab ahaan yani cajiin asnahaado ah waayo markaas uuyahay مركز قولي عجين ريح ريح هذا لهات وحرف جهاز المسيطين مسيحيين بيا بيض وكنت غير كذا اما سي معها يعني طلع نخل ما ساعة ريح طلع نخل ما يعني تمسها في ديه عرفت في طلع هذا في هدى الصفات صفات daa ufya ufli malahaanin ufli waajibaayo ma jiro haddii aan sifa laga waayo mani haddii soo baxideedii haddii sifaadkan markisoo bixiiso mid la waayo kulli in hada shardi mid leela tadafuq lado tafuruji og ogna uxala manaacat waaye mano tajawusu jamca o og og ofea mid hadii la waayo oo bacdi la helo sidii waabayso ama kuli hadii la waayo oo sifaadka dhan la waayo wixii kaa soo baxay maniba maha qasamkiisii waayo macnaa hadii furuuda la waayo falaa gusla gusla ma ahaanin gusla ma ahaanin hadii sifaad la waayo falaa gusla gusla caleyhi ma ahaanin maxaayeele meli ma ahaa waxaa saa soo baxay meli ma ahaa waxaa yani hursumaad meli ahaado huurki ahaado hursigii ama sumadigii waxyaalahaas markaasay marka maxaa la leeyahaa xadiiska latasin waxay yihiin maxaa la leeyaha ikhtiyaaraadkooda ama meli aka yeelo ama wadi madi aka yeelo madi aka yeelo waa habeyntaa haddii sifeeyeli magacadkiela wax mani ahayn oo wadigii waxaa dheweystaa imaahay markaas waxqaadi culeys iyo iyo madigii oo markii adishaan afkaadi kahwa ay gaso oo kaa imaahay intishaarka bacdigiisa imaahayo midkooda ke lamadaa midkooda keel mani ka yeel ama kuwaas kaye ikhtiyaaroo leedahay haddii mani ka yeeshid waxaweytaas wujuuha haddii mani adka yeelin oo kaas waa iska raxiisaa intaas ومرأة كرجلين هذا ما راجل راجلين مثالkii dhan ala madax mataabana oo haddaan malgaari غسلي وحواي موجبات غسلي وكيفي غسلي محل كتان وحان سؤالي waxaan ka ogaani meeshaan maqasid dahaar waxaan kusoo ogaani baab wudu aanws lafteeda kusoo ogaanayso maqasid dahaar hadda waxaan geleynaa waasa gusligii aan bilaaweyna maxaa waaye gusliga taani maqasid dahaar dahaarada maqaasid dawlakeeda namaad waaye maxaa yeelay inta waaye macnaa xadasulskarkii wuxuu dhex galaa xadasulakbar hoostiisa u galaa xadasulkabaaista u dhex galaa askarka naftiisa taxta alasbar gala rusli ama asli haddii ad ahrisid yani fasli oo asli sirayd masdari masdari asla aslan bishay manaa asl shia si asdhaay asdhaay mudurkiisa asalka sidiisi waxa waaye waxau asal ah qur-aanka u asal ah maxaa ahaa qur-aanka maxaa tahay wain kuntum junuban maaa wain kuntum junuban hadoo kuwa janaaho qaba adtihiin adnaqatiin wataharuu haweesta weyseesta macnaha dahaara haata oo macnaha haweestaa loo wadaa axaadiisa xaggeeda haddaan fiirino xadiidka musalama au daliil ah asiga rasuulka weysiisa rasuulkiiiso maxaa suga sidaas asiisi sida inallah sina xaqi waxaan ku su-aalaa waana kusii owaaya masiri ilaahay xaqa masariiso asariyan weydi waxay tiri hal cala lmar'ati guslun naasa qofkeedii yacni gusli ma ahaadaa haddii mana istimaado haddii waxay aragto haddii waxay aragto riica ixtiraamto qofkeedii gusli ma ahaa nabigu asuu banaa waakir sala allahu calayhi wasalama nacam ma atiri idaa ra'at ilmara'a hadday aragto gudiga arrintu waquujiyaa min jihati arkaanihi arkaantiisa xaggeeda haddii la yiraa furud lxukm waajibaat lgusli macnahoodii hal waayo furud lgusli markaad leeyeysid ama waajibaat lgusli wardi yani macnahood hal waaye maxaa yeelay shuruud lwudu wuxuu ahay lxas ahay lama mutafaqun calayhi yani furuud lwudu laxw ahay wafuruud lguslina isnaan waay yani furuud lgusli maxaa ahaa lama as ahay safiina waa socdhis maxaa ku jira ani saddexaad oo oo furuud kamida ah oo khalaafsan yahay أركان الغسل لما واي متفق عليه واي أركان الغسل فروض الغسل سفينة توقع على السين سؤال سوى على السين لما متفق على الفرعتين إن لما أيهين يريد الغسل والفرعتين نيجي تعميل البدن بالماء شعرا وبصرا نيجي كو لبيت نويت فرض الجنابة نويت رفع الجنابة نويت رفع الحدث الأطهاري انت ما ينوى نويت إياه تعميل البصر من فيها الوضمير ما يكسر شعرا لجارسيو يعممه وبشرا جبلة أن يعمم الدين يا رغم رغم محال هذا رغم محال هذا ما يلزم ما يلزم ما محل يا رغم ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده العد ومن وجود الوجود وحال هذا رغم ما يلزم من عدمه العدم وحيالك وهدي لوايه ويديه oo magaciisa wayd ay kalaazimiis wujuud jiritaankiisa oo jiritaan ay kalaazimiis ma yalzim wujuudi lwujuudu wamaa yalzim min cajami lcajamu luqa ahaan yani xajiinta arugnu maa yalzamu min cajamihi lcadamu wamin wujuudihi lwujuudu haddii shay waa la waayo yani alwujuudi waa la waayo haddii shay waa la helo alwujuudi waa la hel kan nafs larkaan arkaanta waaye xusbigaa oo qabaysahay naftiisaa lidaa kan xusbiga rugnigiis ku jiraa duqaal waxaa laleeyaa adkaaneen qabayskaa la falaayo waa lasii dahay naftiisa adkaan le qiila waxaa haddaba waxaa layidhi furuud lwudu naftu ficl wudu waa la wadaa furuud lwudu yani wiisooda la suujihaayo oo la sameynhaayo nafteedaa lihaahaa tardawuduy arkaan haddii shuruud lahiraa dugniyo saddexaad oo isku khilaafo waxa waaye kan khilaafka ku jiro mukhtalafsiya waxa waaye majaasadii waaye oo korta korteeda ku aalaad wala dhahaa inuu majaasa dhaxideeda ku bilaabo لفظه وعبارة بيسا من الدجاني نجسين يغسله ثم يغسله ولا تكفيه ما غسلة واحدة وصمنا غامل أمام أمنا إن شاء الله وصل كل المسافرين